alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam وعn cabd الlahi bn cmr bn caas radي allahu canهuma qala qala rasuulu اllahi slى اllahu عalيه waslm ya cabd allah laa takun mثla fulani kaana yaquum الleyl fataraka qiyaam الleyl mutafaq عaleyh waxaynu ku jiray salaatu tadawic gaar ahaan salaatu salaatuleilkii baa inoogu dambeeye caisha waxay noo sheegtay radi allahu canha rasuulku alayh salatu salaam inaanu rabadaan iyo ramadaan la-aan toonna ka siyaadin jirin labiyo toban koob iyo toban ragcadood dabeeto way kala qaada waxay tihi kaana yusalii arbacan afartaasi waxa suurtagala in iyaga laftigooda uu sii kala qaaday laakiin uu deg deg iskugu xigsiiyey oo manaa markuu sikal qaada waa loga jeeda inuu laba laba ragcadood oo kale u tukanayo waxaa kaloo suurtagala in uu afartaba atixiyaad keliya ku xidhiidhiyo intuba way banaanta sia saxiixa haddaba falaa tasal haba weydiin can xusnihina wa tuulihin wanaagooda iyo dhirirkooda maxaa laga fahmaya waxaa laga fahmaya inuu ragcadaha rukuucda dheereyn jiray sujuudda dheerayn jiray kasoo tooska dheerayn jiray salaad degdeg ku jira may jirin ducada uu dheerayn jiray qur-aanka uu ku dhex ducaysan jiray wa oo de waxaynu soo aragnay marka qaarkood rasuulka alay sala slam waxaynu aragnay inuu hal ragcada suurat lbaqara iyo suuratu alcimraan iyo suuratu nisa hal ragcada rasuulku inuu ku tukaday alayh salaatu wasalaam oo saxaabigii la xidhay uu yihi waxaan ku hameeyey inaan ka gooso markii hore waxaan isla wuli markuu suuratu lboqla furfurtay mala aayadda boqolaad ayuu ku sujuudi doonaa ku rukuuci doonaa haddana wuu watay buu ihi isla wuli malaa suuradduu ku dhamaystirayaa haddana uu watay buu yihi furfurtay haddana ali cimraan marka arrin xun ku hamiyey buu ina maxaad ku hamiyey su yidhi ka goosto wadbacna waan taagnaan kari waayo wey weliba aayad kasta oo sano tilmaamaysa naxariis tilmaamayso ilaahay agtiisa marka suuradda aayaddaa marayo ilahay u baryay marka maxaa xadiiska kule ku jirta qultu ya rasuul allah faqultu ya rasuul allah atanaamu qabla an tuutira ma waxaad seexanaysaa intaanad witriyeysan markuu rasuulku alay slat slam afar tukado afar tukado ayuu haddana yaro seexan jiray mararka qaarkood oo dabeedna haddana isagoo weyseysan buu halkii kasii wadi jiray markaa wuxuu rasuulku alay slat slam ya cayisha ina caynaya tanaamaan walaa yanaamu qalbi labadayda indhood baa seexanayo hurdadii xaggaa waan ka helaya laakiin xagga qalbiga kama seexdo oo ambiyadu qalbiga way kasoo jeedaan wey ama rasuulka sifadaa isaga iska lahaayo oo alayhi salaatu salaam markaa rasuulku ma weyse jabayn waa inagii soo aragnay annawm inay tahay qofki isma markuu seexdo xaaladda uu ku jiro inaanay weyse inaanay hurdadu sideeda markaa naaqid u ahayn naaqid lwudu laakiin waa madina liintiqaad lwudu waa meel la filaya inay weysadii jabto ay qofki ismaba ogabade markaa lakiin rasuulku alayh salatu salaam isagu waa isogaa oo saasu markaa dabeetana haddana witridiina u leey ma jiro waxaa laga qaadanaya markaa haddii qof matala salaatuleilkiiba uu dheereeyo kale inuu kolba u yarnasan karo oo hadduu doono intuu seexdo uu dib usoo tooso haddana mar labaad uu weysiisto oo dabeetana uu halkaa witridii ka sameeyo riwaayadda dabe tilmaamaysa saddex iyo toban way caddayso waxay tidhi wayarkacu rakcatay اlfajri labadii ragcadood ee fajrigana wuu tukan jiray fatilka halaaثa casharata taasi waa saddex iyo toban marka halkaa markaa waxay noo caddaysay markay tiri saddexiyo tobanka ay sheegtay mudlaqa ah ee aanay ku sheegin iyo markan ay subaxa ku dartay dee way ismacnaynayaanoo markay tiri saddexiyo toban buu tukan jiray sidaa mararka qaarkood u idlaaqday waxaa la sheegayaa inay ku dartay labada ragcadood sida xadiiska ma jirto amba labadii ay ku dartay he ishaay waxaa kaloo banaan inaad mararka qaarkood adigoo sunaha le waan koob iyo toban markaad inta badan matala tukato haddaad tukato koob iyo toban inaad marka qaarkood saddex iyo toban tukato haddaba witrigu ma dhaafayo min kuli leyl qad awtara rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm rasuulku habeenka oo dhan ay min kuli nawaaxi alleyl habeenada dhinacyadiisa o dhan uu ka widreystay faintaha widruhu ilى saxri waqtigaasuu ka gabagaboobay salaadiina markaa in witri lagu gabagabanayo ragcad amba saddex ragcadood socda amba say doontaa noqotee in baa laga qaadanaya xadiiska وعن cبد للh بن cمر بن cاaص رضي الله عنهma qال wuxuu hi qاla رasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rasulku wuxu ya cabd الlah cabdالlaahi ow laa takun ha noqonin mثla fulani ninka hebel la ydhaah oo kale ha noqonin kaana wuxuu ahday hebelkaasi yaquumu mid kaca oo cibaadeysta min aleyli habeenkii wax ka cibaadeysta min aleyli kaana yaquumu leyl mu rasulku kaana yaquumu min aleyl mintaas maxay tilmamaysa markaa bacdi bay tilmaamaysa ilan habeenka o dhan in la nooleeyo mu mu ogolaan oo fataraka wuu ka tegey markaa qiyaamo leyli qiyaamu leylkiibuu ka tegayey sidiisoo kale aadmaha noqon xadiiskaasi muxuu tilmaamaya rasuulka alay slat slaam iyo saxaabadiiba may jeclayn shay khayra hadday bilaabaan inay inay ka tagaan shaygaas sunaba ha noqdee marka salaatuleilku mar haddu qofku ay sidaa loogu adkeeyo aad baa loo adkeeyey salaatuleilka wayna ognahay faral bayay noqonayna haddana dee waa dhaqankii saalixiinta suu nabigu sheegay ala sla sl inahu dabu saalixiin waxyaalaha qofka dunuubta u diida ayay ka mid tahay caafimaadka ka qeyb qaata cibaadado dhan ba caafimaadka ka qeyb qaadanaysa taasina waa nasiixau rasuulku siiyey cabdillahi bn camr bn caas cabdillahi bn camr bn caasna waa saxaabiga aadka u cibaadada badnaa aynu soo aragnay ee ay ka qaalib ahayd waa saxaabiga keliya abu hureyre ka h ka axaadiis badnaa suulida abu hureyre ba isagu qori jiray wan maan qori jira hebelow kala ha noqonin kaana yaquumu min alleyli fatraka qiyaama alleyl wacan cali radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm xadiiska intaanan ka gudbin nin shay sunno ah ka tegey buu rasuulku alayh salatu salaam leeyahay hebelow kala ha noqonina sunnaha ilaaliye miyaanay banaanayn qof bidca ku jiro oo dadka xumaan dhex wada amba shar dhex wada dadka looga digo ya war dadkaas iska in la markay tahay nasixatan lilahi lakin ilahay dartii markay tahay waxba dee qofkii ka argoosayxasani ku jir an cali radi allahu canhu qala wuxu qala rasuulu llahi salى allahu alayh waslm rasulku wuxu uhi awtiruu witriyeysta ya ahla اlqur'aan reer qur'aanow witriyeysta faina allaha ilaahay witrun witri weeye yuxib lwitra witridana wuu jecel yahi rawahu alkhamsa wa saxa ibnu khusayma xadiiskana waa saxiix ahl اlqur'aan maadaama witridu ay qur'aan u baahan tahay oo la doonayo salaada matala faralkaa inta badan qofkii dad buu la tukanayaayo waata la soo gaabinaya ee rasuulku tilmaamay dee qofku markuu keligii tukanayo siduu doona ha u dheereeyo laakiin hadduu dad tukinayo ha soo gaabiyo faina min waraa'ihi alkabiir wالصagiir wada lxaaja wاlmariid de qof xanuunsan intaas da ku daba tukanaysa haddaba qur-aankan eh, isaga laftigiisa la akriyay sidiisa u madax banaan waxaa la soo gudagelin karaa habeenkii inuu ku tukado qur-aanka oo qur-aankii uu noolay selafku waxay odhan jireen qofka qur-aanka xifdisan waxaa lagu garanayaa inkastoo xadiiska ay culimada qaar daciifiyeen haddana waxaa lagu garan jiray bay idhahdeen guryaha dadka xafaadda qur-aanka ay joogaan guuxa habeenkii ka baxaya guuxa habeenkii ka baxaya macneheed waa maxay ya dee guryaha waaweyn ee sal wada dadanna may ahayn waxa laga yaaba buulal yar isku wada dhoodhoobay ahayn oo aan kala fogeyn dabeedna qofka quraan aan akriyaya halkaa haddee cibaadeysanaya ayaa la maqlaya dee raggaa xufaadul qur way cibaadeysan jireen isku soo ururiya markaa salaatuleilkii waa inaan qofku aanu aanu ka tegin hadduu safar yahay iyo haba dee qur-aan koobanba ha ku tukada hadduu doona waana dabu saalixiin kaa nabigu sheegay alayh الsalatu slaam awtir witresi ahl اqur'aan waa muslimiintii de dadka muslimiinta o dhan ba ahl qur'aan dadka ahlulqur'aanka ahow si gaarana waxay ugu sii dhici kartaa khaasatan caaman horta waxay udhacaysaa muslimiinta o dhan khaasna waxay ugusii dhacaysaa dadka qur-aanka ilaahay xambaarsan inay qur-aankii ku cibaadeystaan ilan qur-aanka wax kale looma xiftiyo waa cibaado ilaahay subxana wa tacaala lagu weyneynayo fain allaha ilahay witr waa witriyo yuxib lwitr witrida u jeceliy markaa salaatuleilka si gaar ilahay u jeceliy witrida weliba ilaahay waa witriyo waa axad cidima labayso alwaaxid alaxad wey witridaana wuu jeceliy ihbaatu sifati lmaxabati lilahna waa laga qaadanaya maxabadu waa min sifaat illah sifaatka ilahay bay ka mid allaha yuxib wa yuxab ilaahay subxana wa tacaala waa jeclaada waxa wanaagsan adoomadiisa wanagsan waa jecelyahay waana la jeclaada وعن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي slى الله علي sلم qال وxu uhi اجcaluu ka yeela aakhira صلاatiكم salaadiina aakhirkeeda bileyli habeenkii witran witri ka yeela xadiiskaasina waa amar salaatuleilka iyo witridu dhinac marka la eego way de is soo gudagelayaan oo salaatuleilkii baa loo baahan yahay in aakhirkeedii laga dhigo witri salaatuleilkiina waxaa lagu idlaaqayaa salaadii aan matala witridaba wadan intaa hore o dhan buu de qofku iska sii wadaya wadayaayo lakin waa inuu witri ku gebagabeeyo hadduu markaa salaadii aanu witridii la imanin ee uu salaatuleil tukado dee salaada asharkeedii uu helaya lakin salaadii witrida ha lamu iman iyo sunihiina muu dabaqin ijcaluu akhira salaatikum bileyl witr وعن dلق بن علي رضي الله عنه qال وxu uhi samictu waan mqlay rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rsulka alla yqulu leh laa witraani fي leylati laa witraani laba witri ma jiraan fi leylati habeen keliya dhex dhacaya rawahu axmed wahalaaثa wa saxiix ibnu xibaan xadiiskani daliil wuxuu yahay qofki hadduu witriyeysto masalan xaggii horuu ka witriyeystay ka soo qaat salaadiiba intaan uu seexanin bu ayuu iska witriyeysto iska dhamaystay haddana ha dhow buu soo kacay wuxuu isiri war ma tukataa marka witri kale lama imanayo salaatuleyl way u banaantay bimacnaa salaadii mulaq ahayd way banaanta ujeeda salaad wuu iska tukan karaa ila salaadda waa tan marar badan iska banaane salaad iyo quraan aan iyo salaad iska furan wuu iska wadan karaa laakiin witri kale ma jirayso si awgeed cidda tidhaahda xabadii witrida ahayd ee marka hore u tukaday ayuu xabad kale u geenaya xabad kale witrigu la imanayaayo shafci bay isku noqonayaan maxay isku noqonayaan shafci markay shafci isku noqdaan halkiibuu ka sii wadayaaoo haddana witri kalu la imanaya qolaac saa yidhi qowlkaasi waxba kama jira waa daciif xadiiskan ka hor imanaya talabaad ragcad meel iska taagneed oo haddana saddex saacado ama afar saacado kadib ragcad kale laga dabageeyo xabad kale oo meel iska taagneed haddana mid kale u geey <laughs> ya laa witran fi leyla witridii qofku hadduu qadimtay waa inuu hadduu adhuu soo cibaadadii kama xidhmayse matalan salaad ka soo qaad ramadaanta ka soo qaad taraawiixdii oo kale inaad gaar u tukatood hadhow soo kacdo oo tirahdo anu fadliga badan baan tukanaya iyo inaad jamca la tukato keebaa wanaagsan ilan marka horaba in la tukadaa waajib may ahayn in jamc lagu tukadaana waajib maaha adaba garad haddaad tira waraba la tukan maayo xilligaa dambaan way ku banaanta laakiin maxaa ka fadli badan inaad jamcan la tukato haddaad laakiin xiisihii salaada kugu jiro ha dhow oad is leedahay iska tuko sunnihii mudlaqa ahaa iska sii daysnaayay salaadaas laa witraani fii leylatin habeen keliya laba witri ma dhex dhacayaan an ubay bn kacab radi allahu canhu qala wuxu uhi kana rasuul lahi salى اlahu ala sl rsulku waxaa yutiru mid ku witriyeysaa bisabixisma rabbika laclaa wqul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad marka sunnayaasha salaada witrida waxaa ka mid ah in ragcadda u dameysa qul huwa allahu axad lagu gebagabaya haddii saddex ragcadood la israaciyana sabixisma iyo qul yaa ayuha alkaafiruuna lasoo raaciyo rawaahu axmedu wa abu daawuuda wاnasaa'iyu wazaada wuxuu kordhiyay nasaa-iy walaa yusalimu muu salaamo naqsanaynin ma salaamo naqsanayo ilaa fi aakhirihina aakhirkooda mooyaane saddexda ragcadood atixiyaad dhexe umu fadhiisanaynine muxuu sameynayey hal atixiyaad umuu sameynayey dabadeedna markaa atixiyaadkaa u dambeeya umuu ku salaam naqsanayay oo saddexda way israacinay wلأbي dad والتirmidي naxwhu ah, can caiشha isagoo kasoo warinaya wfiihi kul suratin fي rakcati kul suuraةi suurad kasta fii rakcati bu ku akriyayay wa fi اlأkhirati ragcadda u dambeysana qul huwa اllahu أxad iyo wاlmucawidatayni labada mucawidatayn tana markaa waa weji kale oo sii waadixinaysaa saddexda ragcadood iyadana inaad kala qaado oo labana aada israaciso midna aada gaar ka dhigto waa weji bannaan inaad saddexdaba atixiyaad kaliga yeeshana waa weji bannaan laakiin inaad sidii maqribka ka yeesho sax noqon mayso sidii maqribka inaad ka yeesho e sax noqon mayso oo maqribku seebuha de atixiyaad loo fursa haddana iyadoon la salam sala kaxay de salaaddii farka dib eekaanaya waxaa kaloo xadiiskan kale uu caddeeyey riwaayadda dambe abu dawud iyo tirmidi iyo in qul huwa allahu axad lagu dari karo mararka qaarkood macawidateynka macawidateynka waa labadee qul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi الnaas وعن أبي سعيد الkdري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم qال وxu hi awtiri witriyeysa qabla an تصbixuu intaydaan waa beriisan ay qabla an tudkiluu الصubxa intaydaan waktigii salaada subax gelin waa fajri saadiqiye witridiinu marka xadiiskii horey iyuu la macno yahay ee ahaa qad awtara rasuul الlahi salى الlaه alay slم min kuli min kuli leyl qad awtara rasuul lahi sal ly slm faintahaa witruhu fi saxar xilligaas muu dhaafi jiray marka inta idaan waa berisan ee subaxa idaan gelin witrida la kaalaya oo macnehi waa maxay xilligaasaa idiin banaan wey intaa ka horeysan awtiru qabla an tusbixuu ana nabiya sala اlahu ala slm qal wuxu uhi awtiru witriyeysta qabla an tusbixuu intaydaan waa berisan qabla an tadkuluu asubxa rawahu muslim walibni xibaan man adraka qofka soo gaadha asubxa walam yuutir man adraka qofka soo gaadhaa subxa waaga walam yuutir ee aan witriyeysan falaa witra lahu kaasi witri ma laha witridii way ka xidhantay weyaan markaa macnaheedu wa canhu waxaa laga wariyey abi saciid alkhudriy sacad bin malik bin sinaan alkhasrajiy alkhudriy qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alay sl rsulku wuxu uhi man naama qofka ka seexda can ilwitri qofka witrida ka seexda aw nasiyahu amba ilaaba falyusali ha tukado idaa asbaxa markuu waa bariisto ee maalinimada aw dakara amba u xasuusto rawaahu alkhamsatu ila النasaaئiyu xadiiskana wuxuu daliilu yahay in salaatuleilka lasoo qaleynayo salaatu leilha in la qaleynayo markaa haddii matalan qofkii witridii uu ka soo gaadho subxi intaa salaada subax ka dhaxaysa ilaa salaada ilaa cadceed soo baxayso uu iska daynaya laakiin maalinimada inta duhurka ka horeysa inta maxay ka horeysa duhurka ka horeysa ayuu la imanayaa salaatu leilkii intuu tukan jiray hadduu shan tukan jiray haduu toddoba tukan jiray iyo hadduu kob iyo tukan jiray hadduu ka yarayna u banaanta laakiin witridii way dhamaatay haye shafci bu looga baahan yahy hadduu toddoba tukan jiray waa inuu sideed tukado witrida habeenkaa iska leh maalintii shafci bay leedahay haddaad saddex ragcadood tukan jirtood saddexdii qalaynayso afar baad tukanaysaa maxaad tukanaysaa afar baad tukanaysaa habeenka witri ma laha eh, maalintu witri ma laha markaa man can ilwitri aw nasiyo falyusali idaa asbaxa aw dakara markuu xasuusa ha tukado waxaa lagu qaadaya xadiiska kalaa dee sii cadaynaya xadiskana waa saxiixa inuu dhamaystirayo wuu tukanaya wuu qalaynayaa lakin markaana uu dhamaystiraya witridi noqon mayso witridi waa salaada habeenkii ayaa le sane maalinta ugu ekaan ayaa la dhamaystiraya saan kuso a xadiis kale kuso aroortay nebiga alayh isalatu salaam inuu dhamaystiri jiray in lasoo qalayn halkaas markaa ka caddahay marka hadday habeenkii ku dhaafto amba aad hurdadii kugu dhaaftoba maalintii soo qalle man naama qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm man naama qof ka sexda can ilwitri aw nasiyahu ama ilaaba falyusali o tukada ida asbaxa aw dakara amba xasuusto وعن jaaبir بن cبd للhi رضي الله عنهma qال qala rasuul الlahi slى الlaه عليه sل rsulk وxu man khaafa qofka ka baqa an laa yaquuma inaanu kicin min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa falyuutir ha witriyeysto awalahu habeenka awalkiisa waman damica qofka rajaynaya an yaquuma inuu kaco aakhirahu habeenka aakhirkiisana falyuutir aakhira leyl aakhira leyl ha witriyeysto waayo faina salaata faina salaata aakhiri layli salaada la tukado aakhirka habeenku mashhuudatun mid la soo xaadiro weeyaan malaa'igtaa kasoo qeyb gelaysa wadalika afdalu sidaasaana fadli badan rawaahu muslimuun qofka habeenkii raje ka qaba inuu xagga dambe ka widriyeysto qofka inaanu ka baqanayo inaanu kicin ayuu rasuulku yih alay slat o maslaxadu waxay dantiisa ku jirtaa inuu xagga hore ka ka witriyeysto ilan salaaddii baaba dhaafaysa laakiin qofka amica man amica ay man yarjuu an yaquuma aakhira aakhirahu aakhira leyl falyuutir aakhira leyl xilligaas inay fadli badantay rasuulku sameeye wuxu uhi fa ina salaata aakhira leyl waa sababeynaya fa ina salaata aakhira leyl mashhuuda wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda malaigtu horta subaxna kasoo qeyb gashay markaa malaaigtaas waaad ars xilligaas waa xilli fadli badan waa xilliga ilaahay subxana watacaala yihi kanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastafiruun saufa astakfiru lakum ya yaa abana astakfir lana dunuubana ina kuna khaaطiiin qaala saufa astakfir lakum culimo badan ba waxay ku fasireen marka uu yihi nabiy llaahi yacquub isagoo ubadkiisii la hadlaya ilaahay xilli dambaan dambi dhaaf idii weydiin inay tahay xilligaas oo dabeetana dadku selafka marka loo soo cawday qofku ka soo cawdo xanuun haya dhibaato haya calayka biaakhiri leyl hadduu faqri uga soo cawdo calayka biaakhiri leyl habeenka akhirkiisa ka warhay bu odhan jira xilligaa ilaahay bari si gaar ah ducada xilligaas waa waxyaalaha si gaara loo aqbalo lianna allaha yanzilu ila الsamaءi اdunya xiina yabqa athulutث leyl alأkhir fayaquul man yadcuunii faastajiiba lah man fa faucطiya ilaahay baa soo degay xilligaas nusuul isaga u munaasaba oo nebi maxamed inoo sheegay walow suufiyada iyo ashaacirada iyo kuwa la ahy marka nusuulka ilaahay lasoo qaado gidaarka madaxa la dhacaane laakiin inagu ilaahay subxana wa tacala qudradiisa iyo awooddiisana waynu sugaynaa makhluuqana la mid maaha laysa kamilihi shay-un markaa markaasuu ilaahay leeyahay iyo ay barya waxay weydiisanayaan malag bay yidhaahdeeno oo malaguma isaga odhan iya ay baryaya dee waa caynkana waa majaaso waa fulano waa kadaaso y waa barbariiqanaya de kolba meel bay isku qaadayaan وعن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله علي sل qال وxu uhi إdا طلع الفجر waagu hadduu dilaaco faqad dahaba kuu tegay kulu salaaة الleyl salaatu leylkii o dhan way dhamaatay wاlwitru wاlwatru mise witru kilaahuma jائز alwatru iyo wاlwitru والshafci wاlwatri mana qurآan kuso arooy ya alwitru wاlwatru labada lo akri karaa waana isla macno bikasri اlwaawi wa bifatxiha ida طلca الfجر waagu hadduu dilaaco faqad dahaba uu tegey kulu salaati leyli wاlwatru iyo witridii faawtiri witriyeysta qabla duluuci الfajri rawahu tirmidi xadiiskana wuxuu lamid yahay xadiis hore aynu soo aragnay oo mar haddii waagu dilaaco salaad xaggaasay ku dhamaantay ka xidhanto wa can caisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku waxa yusalimi tukada adduxa barqada arbacan afar buu tukan jiray wayaziidu wuxuu ku kordhin jiray maa shaa allah wuxuu ilaahay doono walahu wuxuu soo wariyey isagu isagee ya walahu wuxuu soo wariyey muslim kolba cidda u sokaysa loo celinaya damiirku way la shacab canhaa haye iyada wuxuu ka soo wariyey iyada can caaisha annaha iyada su-ilat waxaa la weydiiyey caaisha hal kaana rasuulu llahi sala ma aha yusalli mid tukada aduxa salaatu duxada qaalat waxay tihi laa maya ilaa an yaji-a inuu ka yimaado mooyaane min makiibihi ay min safarihi maqnaanshihiisa iyo safar inuu ka walahu muslim wuxuu soo wariyey canha caaisha uu ka soo wariyey ma ra-aytu maan ark rasuula اllahi salى اllah alay sl rasuulka allah yusalii tukanaya subxata duxaa subxata sunnaha subxata salaada adduxaa barqada qadun weligey wa inii anigu haddana la usabixuhaa a waan tukanaya maan arage laakiin haddana waan tukanaya anigu haddaan caaisho ahay wa can zayd bn arqam ana rasuula اllahi salى اlه alay slm qala wuxu uhi salaat salaat اlawaabiin salaat alawaabiin salaada dadka ilaahay usoo noqday u toobadkeena awaab alrajaaciin wاtaa'ibiin ilى اllahi subxaana wa tacaala xiina wakti bay ahaatay salaadaasi tarmadu ay cagagubyooto alfisaalu nirgaha yaryari ay cagagubyoodaan rawahu tirmidi wacan anasin qaala qaala rasuulu llahi sala llah alay sl rsulku uxuhi man sallaa qofka tukada duxa salaatu duxada intay cashrata ragcatan labiyo toban ragcadood bana allahu lahu ilaahay waa u dhisaa isaga qasran fooq fi ljannati jannadu uga dhisaa rawahu tirmidiyu tirmidi baa wariyo wastaqrabahu uu qariibsaday oo wuxu hi xadiiskana waa qariib bimacnaa waa daciif وعn caiشha radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri dakla nabiyu salى الlه alay sl nbigu waa galay beytii gurigeygu soo galay oo fasala duxaa duxadii buu tukaday ثamaaniya ragcaati sideed ragcadood rawahu ibn xibaan fi صaxiixihi salaatu taطawucii marka halkaasaynu kaga baxnay waxa uu sheekhu kusoo gabagabeeyey salaada loo yaqaano salaat adduxa adduxa waxay ka bilaabantaa cadceeddu markay soo bilaabanto ay soo baxdo gaar ahaan joogay soo baxdo ilaa iyo intaanay zawaalka intaanaan istaagineyn bartanka salaatu duxaduna xilligaasay waxay soo bilaabmaysaa salaatu duxadu marka joog cadceed soo baxda salaadu ay banaanaato ilaa laga gaarayo xaggaa marka caisha waxay leedahay rasuulku alayh isalaatu wasalaam anigu maan arag markaa waxaa leeyahay haddaan adigu arag yaa arkay saxaabadii kala arkay iyagu isagoo tukanaya waxay se aragtay rasuulka alayh الsalatu salaam oo oh, markuu safar ka soo galo tukanaya markaa waxaa la dhaha markaa man calima xujat calى man lam yaclam qofka wax ogaada wuxuu xujo ku yahay kaanogan oo qaacidooyinka culimadu sheegaan hadduu qof idhahdo waa nin anigu masaladaa ma garanayo ama masalada maan arag kii arkay baa xujo ku adde hadday jirto marka hadan markaa mid kamida ah saxaabada hadduu sheegana idhahdo ma jiro ya oo saxaabi kaleo isna lamid u yidhah waan arkay nebigoo sidaa sameynaya kee la qaadanaya ya ka yidhi waan arkay oo isagaa xujo ku waayo kan kani haddaanu arag kani ziyaadatu cilmi buu wadaade wax dheeraad u hayaa waan arkay wuli marka dee saxaabada kaleba qaarkood laga soo wariyey sida zayd bin arqam oo kale halkan aynu ku hayno oo wuxuu yihi rasuulku alay slat slam salaat lawaabiin xiina tarmad lfisaal hadal ahaan buu sheegay waana saxiix xadiiskaas fisaal fasiil waa niriga yar niriga ma garanaysa ya geelu waa kan lafti dee ilan kabama xidhne waa kan ilaahay subxaana watacaala siiyey lugtan adag ee dhagaxa iyo ciidda iyo waxaan ibaanay waxba ka qaadin iska dul dhigayo ya halkii kabahaaga oo kale macaha siqaauha wa de dee kabaheedii iska wadata laakiin niriga yari markuu nirgaha yari markay dhashaan weli lugahoodu may adkaanin markaa xilliga kulaylka tobanada iyo koob tobanada iyo aadka u kulun ee dhulka kullaado dee nirigeena dhulka kuma hayn karo lugta ya wuu kala soo boodaya marka xilligaasaa ufadli badan salaada xilliga ufadliga badan salaatu duxada waa xilliga nimkaynu ku jirno kale iyo xilliga kasii yar dameysa iyo xilligaas laakin goormay kusoo bilaabeysaa ya ah, salaat awamin xiina tarmad lfisaal oo dadka ilaahay usoo noqonaya maxay si gaara ah uu rasuulka saa ugu yihi waayo inta badan dadku xilligaa way shaqo tegeen soo maha waa salaadaha dadku ay ka mashquulaan mar kastoo mar xaaladda mashquulku badan yahay qofka isagu fursaddan ka faa'idaystay waa qof khayrka haddee usoo jeedo weyaan waa qof isla fursaddaa yar xilligaasiya ku seegin mar kastoo dadku ay shayga ka mashquulsan yihiinna qofka la imanaya waa mar kastoo ajarkiisu uu sii fara badanaya say culamadu ihahdaan marka idinku de idinka way iskugu kiinbeegantayo waa isla doonasho ilaah ya gabayga inta kale ku dari maayo intaas maan ku daynaya waa isla doonasho ilaah wase isla doonasho ilah u tahay dee adigoo aroor kasta masaajid maraya waxaad isku daraysaa taxiyatulmasjidkii gabadhe haye salaatu taxadii laba dhe labadii ragcadoode weysada soo saddex maaha de intaaba shamci haddaad doonto haddaad kala saartana kama sii wanaagsan <laughs> haddaad kala saartana markaa markasta minka waad ilaalin karaysa adigu iyo markaad masaajidka soo gashay u horeysa labadeed idaa dakala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yusaliya ragcateyn soo maaha salaatu duxadiina ka dhig weysadii labadii ragcadood weysadana ku dar markaa salaatu duxada ha la ilaaliyo laakiin culimadu waxay dhan marmarka qaarkood ha laga yarboodsiyo maadaama aanay caayshi saa usoo usoo warisay waxay dee laga qaadan karaa in aanu rasuulku alay sala slam si joogto ah aanu marmar baa laga bootiin karaa iyadoo ay isaan loo ictiqaadin inay faral tahay <sighs> insha allahu halkaa wixii sharxi noogu laaban weynu